bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة وaسlاam عlى أشhrف الmurslيin nabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabih وman تبcahm bإxsaan وcana macahum biraxmatka ya arxam الراximiin ama bacdu halkaa horaan ku soo sheegnay waman dakara fii faasiqin lixdii arrimood ee lalahaa xantu ma noqonayso xan noqon mayso waxaa ka mid ahay waman dakara kii ku sheegay fii faasiqin qof faasiq ah oo faasiqnimada la soo bambaxay maa fiihi waxaa ku sugan ayuu ku sheegay liyuxdara minhu si looga digtoonaado ow sa'ala waxaa weydiiyey mankaa ah, manka hore canhu xaggiisa waxaa weydiiyey man yuriidu mid doonaya taswiijahu inuu xu marka adigu mankaasubay ow sa'ala waman sa'ala canhu man yuriidu halkaasay ku cadfan tahay intaas xagga laftiga weeye qaala almusanifu raximah llahu tacaala fasaarat ilqiibatu qiibadii waxay noqotay ama xantii macnaheedii wuxuu noqday maa yudkaru waxa la sheego oo min annaqsi nusqaan ah iyo wal caybi ceeb ah ceebta iyo nusqaanta qofka lagu sheego laa yuqsadu bihi xaalaan looga jeedin ila lizraacu xaqirid mooyaane caalalmadkuuri qofka la sheegay la xaqirayo iyo wadacnu durid fiihi arrintaa lagu dacneeyo marka daabidkii aan soo sheegaynay oo ahaa waxa weeyaan xanta waxaa loo banneeyaa yubaaxu liqaradin saxiixin sharcan ujeeddo sharci ahaana haddii laga leeyahay oo sharciga macnaha ku bannaan oo yatacayanu lilwusuuli ilayhi biha macnaha in si kale aan lagu helayn qofkii wax laga sheega mooyaane waliba dee mararka qaarkood waxaa laga yaabaa arrintaas inay waajib noqoto oo haddaad xadiiskan tidhaahdo waa mawduuc ninka ku jirana waa kadaab dee taasi waaba waajibba weeyaan marka daabidkaas oo lix qayboodna culammada ay ka tiriyeen ayaa xantii ay u bannaan tahay ama ay sunno u noqonaysaa ama ay u noqonaysaa waajib u noqonaysaa fa waxay ahaatay alqiibatu xantii waxay ahaatay maa yudkaru waxa la sheegayo unbay ku soo ururaysaa markaa min annaqsi nusqaaniy walcaybi ceeb ah laa yuqsadu bihi iyadoo aan loola jeedin mooyaane xaal aan loola jeedin ila lisraahu xaqirid cala almadkuuri qofka lagu sheegay ee la xantay in la xaqirayuunbaa loo jeedaa oo wadacnu fiihi la dacniyayo oo la caayayo amase markaa layska sarraysiinayo amase lagu riwaayaysanayo lagu fukahadsanayo lagu maadaysanayo maadays dartii marka caynta saasay noqota waxay noqotay dikrulcaybi bidahri lqayb inagi nii baa lagu soo urunaya dikrulcaybi qofka ceeb laga sheego bidahri lqaybi qofkii oo maqanna ceeb laga sheego laakiin culimmadu waxyaabaha ay sameeyaan oo ay maxaanku idhaahdaaye ay ka digaan dadka maaragtay muxadisiinta iyo dadka maaragtay daciifka ahi oo ay sheegaan dadka maqaalaadka daciifka ah ee xunxun ee diinta waanfaqsanayn diinta ka dhex sheegay iyo culamoba ha ahaadeene dadka maxaanku idhaahdaa ahlulbidaca ahiyo sheegitaanka la sheegaya culimmada ay sheegayaan taasi xan ma noqonayso waajib iyo sunna iyo wixii la mid ay noqonaysaa laakiin waa qofka waa in qofkii marka nasiixa uga jeedaa ee ehel u aaweeyaan ah laakiin qof iskaga maadaysanaya oo arday inay meel iska fadhiiso tiraahdo hebel baa laydha waa daciif iyo adigu hebel oo kalaa tahay iyo sheekha hebel la yidhaahdo waxaasaa laga sheegay waxaa in la saasoo dadka loo xantaaho iyadu xaaraan bay noqonaysaa oo taa la diiday weeyaan haddaba qofka muqtaabka ah ee maaragtay waxantay toobaddiisu sidee bay noqonaysaa culimmadu waxay idhaahdeen toobadkeenkiisu xaggoo in lagu sheega toobaddaa ku fiicanee laba midun bay noqonaysaa inuu qofkii uunu dembidhaaf u weydiiyey ilaahay oo yidhaahdo ilaahu qofka aan xantay ilahu dembi dhaaf weydii oo ixsaan u sameeyo halkii uu maaratay ka dulmiyey ixsaan uga sameeyo laakiin inuu ka xalaalaysto yah niyo hebelow waan ku xantaye walaaliga dhaaf xantii taasi ma bannaana oo waxba ma saarna macnaha korkiisa sidaana culimmada qaar baa rajaxday oo waxay yidhaahdeen in dhibaataba ka dhalata laga yaabaayo haddaad qofkii aad xamatay u sheegto inay dhibaata ka dhalato ka xasisho tiiba ka weyn xantaba ka weyn ayaa laga yaabaa oo cadaawadi ka dhalato isaga laftiisana xanuun ay ku noqoto xantaa laxanta xanuun ku noqoto marka waxaa mafaasid bay leedahay qowlka kale culimmadu ay leeyihiin waxaa weeyaan war waxan waa xaq aadamiye xaqa aadamigana ilaa laga xalaalaysto mooyaane oo loo sheego mooyaane si kaleeto qofka xantii kaga baabiimayso dembigu waa xaqul aadami oo waxay soo geliyeen xadiiskii odhanayay nebiga calayh salaatu wasalaam man kaanat cindahu madlimatun liakhiihi min cirdihi aw shayun qofkii walaalkii dulmi ka haya oo xagga cirdigiisa iyo matalan baxantay oo kale ama shay kale falyataxallalu ha ka xalaalaysto minhu isaga alyowma maanta qabla an laa yakuuna diinaaru walaa dirham hadhow intaanu imanin qiyaamaha isagoon dirham iyo dinaar toona helaynin ee hadduu camal saalixa leeyahay camalkiisa asaalxa ah laga qaadanayo oo dulmigii in leeg laga goosanayo haddii aanu xasanaadba laga waayana sayi'aadkii qofkii uu xantay ama uu dulmiyey lasoo saarayo marka culimmadu kaasey u badan yihiinoo in laga xalaashanayo ayuu badan yihiin wallahu aclam qaala raximahu llahu tacaala wayustaxabu waxaa la suneeyaa dabdul alsinati carabada in la ilaashado ayaa la sunneeyaa oo hadalka aan la badinin oo lagu maaragtay aan hadalka lagu talax tegin wa carabka in la ilaashado ayaa la sunneeyaa waliqlaalu yarayn minal kalaami hadalka in la yaraysto ayaa la sunneeyaa ilaa fii maa yacni wixii khuseeye mooyaane ilaa fii maa yacni wixii khuseeye mooyaane qofka hadlaya mutakalimkaa wixii khuseeye mooyaane oo walaa budda minhu a lagama maarmaan wa afdalu waxaa ka fadli badan min asamti aamuskana waxaa ka fadli badan ijraa'ul alsinati carabada in lagu socodsiiyo bimaa fiihi mid ay ku sugan tahay annafcu faa'iido liqayrihi isaga ayrkii faaido ugu sugantahay qofka mutakalimka ayrkii faaido ugu suganta oo matalan baa dee macruuf buu amrayaa ama cilmi buu u dhigayaa siduu xag dambe ka sheegi doono iyo waal intifaacu faa'iido linafsihi qofka mutakalimkaa naftiisa faa'iido sugan tahay inuu halkaa carabka ku hadlo ayaa la haleeshiiyaa ayaa waxaa leeyahay afti fadli badan milu wadalika milu qawlihi alqur'aana milu qawlihi waxay leeyihin mashaayikhdu saasaa ku qoran ee nuskhada la helay khadiyada ah laakiin waxaa loo malaynayaa inay tahay milu qiraa'ati alqur'aani wadalika milu qiraa'ati lqur'aani qur'aan inuu akhriyo qofku oo waa camal isagu uu ku intifaacayo inuu qur'aan akhriyo ayaa dee aamuskii uga fadli badan wa tadriis ilcilmi milu tadriis ilcilmi cilmigii inuu dhigo dadkii inuu cilmigii u sheego ayaa aamuska uga fadli badan oo waxa weeyaan bima fiihi annafcu liqayrihi wixii qayrkii ka faa'iidaysanaya oo waa nafci mutacadiya wa dikri tacaala ilaahay xuskiisa tabaaraka wa inuu carabkiisa ku badiyo ayaa aamuskii uga fadli badan oo taasna waa tii uu ku intifaacayey walamri bilmacruufi macruuf inuu dadkii amro wanahyi riibid calilmunkari munkarka uu ka reebo ayaa uga fadli badan aamuska walislaaxi bayna annaasi heshiisiinta dadka uu heshiisiinayo ayaa uga fadli badan aamuska halkan qaacido guud buu ku yidhi wuxuu yidhi wa yustaxabu waxaa sunno ah dabdul alsinati carabada in la ilaashado ayaa sunno ah wa xifduhaa la ilaashado marka sidaa qura dee sunna uma aha e aamuskii mar wuxuu noqonayaa aamus waajib ah marna wuxuu noqonayaa aamus oo sunno ah marna aamus oo xaaraama ah. saddexdaasa aamusku yeelanaya aamuskii waajibkaah waxa weeyaan markaad hadalkii xaaraamtaa ka aamusayso aamuskii maarata mustaxabka ahee sunnahaana waa markaad hadalkii wixii hadalkii makruuha aad ku hadli lahayd aad ka aamusayso ka muxaramka aamuska muxaramka ahina waa markaad waajibkii ka aamusayso markaa saddexdaa martabadood uu yeelanayaa marka horena hadalku waa runtii iyo maraatib buu leeyahayoo waxa hadal iyo aamus iyo kalaam horta waa saddexdaa inaad hadasho iyo inaad aamusto weeyaan laakiin kalaamkii wuxuu yeelanayaa mid waajib ah mid mustaxaba mid muxarama mid makruuha mid mubaaxa axkaamulkhamsiin baa ku dareeraya soo ma hadal waajiba iyo hadal xaaraama iyo hadal sunnaa iyo hadal karaahiyaa iyo hadal mubaaxa hadalkii muxaramkaha in laga aamuso waajib bay noqonaysaa kii maaragtay karaahiyada ahayd in isagana laga aamusana mustaxab bay noqonaysaa markaa guud ahaan hadalku waa ka fidli badan yahay aamuska waa ka fadli badan yahay oo dee hadalkii waxaa ku jira mid waajiba baa ku jira oo mid sunna'a baa ku jira hadalkii ilaa aamuskii laakiin mid xaaraana baa ku jira marka qofkii aligu waxaa muhimka waxa weeyaan qofkii inaanu iska hadal badnaanoo insaankii wid oo hadal badan oo hadiyo jeernanaada uun ku haya waan shaqo kale lahayn qiila waqaala iyo dadka inuu wax ka sheego mooyaane sida aynu ka aamusaa la doonaya waayo hadalka bilaa faa'iidadahay qalbigu u qallajiyaa hadalka faraha badani beentana waaba kusii gaadhsiiyaayoo qofka hadalka badan beentu waa u soo dhumataa inuu gefanaa waa laga yaabaa waata la yidhaahdo qallamaa salima miktaarun qallamaa waa yar tahay alla yar ah, aad iyo aad bay u yar tahay salima intuu nabadgalo miktaarun mid hadal badani midka hadalka badani siduu u nabadgalaa waa yar tahay adduuniya aakhiro carabkiisa waxu soo jiidaya hadallada layska tuurtuurayaana waxyaabaha ay qalbigu ku kala cararo ku kala rooro waxyaabaha fidnada loogu dhaco waxyaaba maaragta saas oo kale ay weeyaan had iyo jeer waxaa ku sugan wax kudhibaya oo aan faa'iidan lahayn wakhtigaagiina waa luminaysaa marka qofka muslimka ahi waa inuu hadalkiisa u miidaandayaayo waxa weeyaan uu hadalkiisa ka fikiraa nabigu waa ki calayhi salaatu wasalaam hal yakubu naasa fi naari calaa wujuuhihim aw calaa manaakirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka kuma afgembiyo naarta oo wejiga uguma rido naarta amase sanka sanka uguma rido naarta ilaa xasaa'idu alsinatihim waxay carabkoodu maaragtay eh, geystay mooyaane culimmadu waxay idhaahdaan carabku laba aafu leeyahayoo laba aafo ama laba dhibaato waaweyn ayuu leeyahay oo hadduu midka nabadgalo takale ka nabadgeli maayo labada aafo waxa weeyaan mid waa aamus aamuska laftiisa waa aafo waayo sheekh la odhan jiray abu cali addaqaaq ayaa waxau idhi asaakitu can ilxaqi shayaanu ahras asaakitu ninka aamusan can ilxaqi xaqa ka aamusay waa shayaan aflaa weeye oo ilaahayna wuu caasiyey deedna culamadu hadalka way u bogeen xadiis maaha laakiin waxa weeyaan nin sheikha baa yidhi asaakitu can ilxaqi shaydaanun akhras weeyaan waayah walmutakalimu bilbaaili ninka baatilka ku hadlayaana oo baatilka iska dabaalanayaana shaydaanun naadiq weeyaan isaguna waa shaydaan hadlaya midna waa shaydaan aamusan midna waa shaydaan hadlaya marka labadaa aafo way jirtaayo labadaba qofku inuu iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay in sheekhaa wuxuu yidhi oo oh, eh, jiray cabdullaahi ibnu wahab ayaa wuxuu yidhi waxaan beri isku laasimiyey buuhi markaan qof xantaba laba ragcadood baan tukadaa buui deedna salaadaydii baa badatay buuhi markaasaan isbal hadda ka daayo soonkaa ka dhib badane markaan qof xantaba maalin baan soomay buuhi ama laba maalmood baan soon isku laasimiyey buui soonkaygii baa batay buuhi maalintii dambe aidhi ka ragoo laba saaro marka qof xantaba hal dirham baan bixiyey buui horta markaasaan ka joogsaday wiil xanti lacagtu waa khatar <laughs> marshilba dee lama hele xoogaa lacagahoo markaan sidii aan sadaqadaysto oo isku laasanya maalintaad qof xamata xoogaa lacaga bixi horta maalintaasaan ka joogsaday buui anti oo xanti yaraystay marka qofku almuhim waa inuu ilaaliyaa oo uu maalinkaa maanta hadalkiisa ilaaliyaa hadalkuna shuruud buu leeyahay hadalka shuruud bay culimmada u sameeyeen markaad hadlayso horta waxay leeyihiin hadalka aad afkaaga ka soo baxayaad ku dhawaaqaysaa sabab waa inuu yeeshaa laa budda an yakuuna lahu daacin yadcuu ilayhi sabab keenta inaad hadashaa waa inay jirtaa oo ama faa'iido kuu soo jiidaysa ama dhibaato kaa dafcinaysa hadalkaa laftiisu biqadri alxaajati waa inuu ahaadaa mar walba inta marba baahidaadu tahay waayo hadalku dee hadal haama lagama buuxsho hadalku ma dhammaade sooma ogid haddaad aroorta markaad soo toosto aad hadal bilowdo aadba kala googoyside dee waad iska wadi uun waa kaasoo dee waa kaasoo lacag kuguma joogo markii aad yar daashaba biyuun baad u kabanaysaa deedna waad sii wadi marka hadalku nihaaya ma laha saaa daraaddeed hadalku biqadri alxaajati buu inuu ahaadaabay culimmadu yidhaahdeen shardiga saddexaad weeyaan hadalku waa inuu meeshiisii dhacaa oo waa inaad u qasadaa maaragtay inaad qaradkiisa ku asiibto hadal meeshiisii ku munaasaba ah likulli maqaamin maqaal markaad hadlayso laftiida alfaadda waa inaad kala doorataa oo lafdiba laftiga uu ka wanaagsan yahay ee ka munaasabsan yahay ee ka dhib yar yahay waa inaad maaragtay aad ku hadashaa waxaa inoogu filan nebiga calayh sala slam qowlkiisii xadiid abi hurayra man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut man kaana mid alla midkii ahaaday yuminu billahi mid alla rumaynaya iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ninkii rumaysan oo waxa uu ku hadlayo in loo qorayo oo lagu abaalmarinayo mid sidaa aaminsani falyaqul khayran khayran ha yidhaahdo aw liyasmut ama ha iska aamuso xadiidkii abu muusa alashcari radi allahu canhu waa kii isaguna ahaa suila rasuulullah rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey ayulmuslimiina afdal rasuulka ilaahay oo muslimiinta qofkeebaa ugu fadli badan qaala waxau idhi man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi man ruuxii salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgalaan min lisaanihi carabkiisa oo carabkiisa dadka ka daasta iyo wayadihi gacantiisana ka daasta oo aan muslimiinta dhibin qaala raximah llahu tacala wayustaxabu waxaa la sunneeyaa dabdu lalsinati carabada in la xafido la ilaaliyo waxiftuhaa waliqlaalu in la yarayso min alkalaami ilaa fii maa yacni wixii qofka maaragtay wax taraya mooye walaa budda minhu lagama maarmaana wa afdalu min asamti aamuska waxaa ka fadli badan ijraa'ul alsinati carabka in lagu soo siiyo bimaai biladii kii sabata fiihi alnafcu faa'ido ay ugu sugan tahay qofka liqayrihi wax nafci mutacadida ah ay ugu sugan tahay qaala allahu tacaala laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas kuwaa weeyaan kuwa maaratay dadkii ay faa'iida ugu jirto islaax bayna annaas yo amar bilmacruuf sadaqa la amraayo kuwaas ayay ugu jirtaayo xataa haddii aanu qofku niyoon bay culimmadu yidhaahdeen amar bilmacruufkiisa nahyu cala munkarkiisaas waa waxyaabaha isagoo aan maaragtay niyeysanba haddana ajar uu ka helayo war soo siiya markaamikaleele miskiinka war sadaqada soo siiya kani waa baahan yaaye niyo la'aan baa ilaahay ajar kugu siinayaa bay dhahdeen oo nafciga mutacadigaah loomama shardiyo inaad niyeysato laakiin haddii qofku niyeystana ajarkii waa usii lamalaabayaa laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaat illaah aayadda xagga dambe ay qofka ilaahay dartii ula jeedaa in ajar badan la siinaayo haddii aan maaragtay aanu agga marka hore niyaddiisa ku soo dhicin aanu niyeysanna ajar badan buu helaya walintifaacu ka faa'idaysi linafsihi nafsiisa uuga faa'idaysanayo milu wadalika milu qiraa'ati alqur'aani qur'aanka inuu akhristo kowdhe wa tadriisi alcilmi cilmiga inuu dhigo wa dikri illaahi tacaala ilaahay inuu maaragtay xuso waalamri bilmacruuf macruuf inuu dadka amro wanahyi can ilmunkar munkar inuu reebo walislax bayna annaas kuwaayo wixii la mida buu carabkiisa ku socodsiinayaa oo ku hadlayaa qaala raximah llahu tacaala faslun hada fasilun fii bayna maa bada wamaa sayati wixii hore tegayo waxaa imanayuu kala saarayaa wa lubsu lxariiri xariir inaad xidhataa in xariir la xidhaahu muxaramun xaaraan bay ka tahay cala inay xidhaan xariir xidhaan waxay ka tahay xaaraan bay ka tahay mubaaxun wa lubsulxariiri xariir in la xidhaa mubaaxun way u bannaan tahay lilnisaa'i dumarka way u bannaan tahay wakadalika taxallii wa isku qurxin bidahabi dahab la ysku qurxiyaana kadalika saasoo kale ayuu haadayo isaguna ma bannaana macnaha xaraamun cala rijaal xillun lilnisaa wataxallii isku qurxin bidahabi dahab la ysku qurxiyaana kadalika saasoo kale u ahaadayoo xaraamun muxaramun cala rijaali xillun cala nisa aw linisa xata alkhaatama ilaa kaatunka xaaraam weeyaan dahabka xataa kaatum in laga xidhaa waa xaaraam walow biqadri caynljaraadati walow kaana alkhaatamu khaatimkaasiba ha ahaado biqadri caynljaraadati xabad ayaxaa ishiisa in leegbaha ha ahaadee ayaint ishiisa intay leegta walaa yugraw lama karaahiyeysto lubsulkhasi nooca khasiga la yidhaahdo oo xariirina ay ku jirto xidhashadiisa lama karaahiyaysto alladii noocaasoo khasigaasoo yashuubuhu uu ku badxan yahay alwabaru suuf dhogorta adhiga wa yakuunu uu ahaanayo alwabar wabarkuna uu ahaanayo yahay akara mid badan wakadaalika saasoo kale u ahaaday alcutaabiyu cutaabigan la garan waaye alladii kaasoo yakuunu alqudnu cudbigu uu ahaanaayo fiihi dhexdiisa xaala uu ku sugan yahay akara mid ka badan min alkhasi xariirta mid ka badan uu ahaanaayo halkan wuxuu kaga hadlayaa akhlaaqda kale ee aadaabta kale qofka muslimka ay ku dhaqmayo waxaa weeyaan lubsulxariiri xariir inuu xidho oo la xidhaa muxaramun cala rijaali raggii xaaraan bay ka tahay xariirtu waa baha la yidhaahdo duudat azi baa samaysa oo waa khuyuud gaarahoo yani si gaara loo sameeya waana wax qaali lama helo markii dambe laakiin maryaha jirjiricsan oo dhanba ayaa layskaga magacaabay ee laga sameeyo bahalkaa marka xariirtu waa laba xariir sinaaciya baa jirta oo la sameeyo oo laga sameeyo dharka cudbiga iyo waxaas taas iyadu xaaraan maaha ee taa khaziga taa maaragta maxaanku dhahda duudatulqazi ay samayso weeyaan xaaraam tahay raggii waa ka xaaraan muslimiintao dhan baa isku raacsan laa yajuusu libsuhu ma banaana in maaragta la xidho in lagu fadhiistaana ma bannaana in la gogladaana ma bannaana in maxaanku dhahda la huwadaana ma bannaana in maxaanku dhahdaa daahya laga dhigtaana ma bannaana xaaraan bay ka tahay ragga inay ku tiirsadaanoo barkimada gashadaan ma bannaana inay isku ilaa daruuro unbay u bannaanaan kartaa waxyaaba daruuro ah baa laga soo baneeyey sidaana culimmadu isku ijmacsan yihiin waxaana loo xaaraameeyey waxaa weyaan israaf baa ku jira dee waa qaalib bahasha la yidhaahdaa xariirtu haddana qofku markuu xariir soo xidho isla weyni iyo dadkii kalena waa qalbi jabinaya waa qalba jabayaan qofna wuxuu cawlada ku asturtama ma haysto qofna xariir buu sita haddana naagihiiba isu eekaysiinayaan marka waa rooc waa maro iska maarata tixaamo weeyaan dadka aan akhlaaqda lahayn ayaa qaataa nebigu calayh salatu slam wuxu la talbisu lxariira xariira ha fa ina man labisahu qofkii ku xidhay fi dunyaa adduunyada lam yalbasu fil aakhirati aakhira kuma xidhan doono ninkii ku xidhay adilada maarata loo deliishanaya ay ka mid tahay adiladu aad bay u badan tahay xadiikaas waa inagaga filanyme laa talbasu lxariira isagoo nebiga ragga la hadlaaya waxau ihi xariirta ha xidhanina fa ina man labisahu kii ku xidhaa fi dunya adduunyada lam yalbasu fi laakhirati yalbasuuna min sundusin waistabrin mutaqaabiliin marka hadday ehlu janno ma noqonaya wey ehlunaar buu noqonaya wey mar haddii uun xidhan waayey ila ehlu jannuhu xariir bay xidhanayaane xariirta dabiicigaa ah weeyaan taa xaaraan ta kale ee sinaaciga ah ee la sameeyo ee lagu iibiyo maarata dukaamada iyo macawisaha iyo ka samaysanaya meelaha yaalyaala xaaraan maaha laakiin culimmadu waxay leeyihiin waa la iska daayaan aan la xidhan lakiin qowlka raajixa ma aha qaala sheekh maxamed bin cuthaymiin raximah llah hada fi اlxariiri abiiciyi aladi yakhruju min duudi اlgazi ama alxariiru sinaaciyu falaysa laakiin uma wanaagsan bu laakiin laa yanbaqii lirajuli an yalbasahu lima fiihi min almuyuucati jiljilaacii jirku jilcinaya iyo wa inaad hoos uga dhacdo bixaali rajuli ninka wax adadag baa la rabaa ninka adadag baa loo rabaa allatii yanbaqii an yakuuna fiiha khashinan ninka adag baa laga rabaa jir ad adag baa laga rabaa laakiin jir jiljilcsan oo kiriimya la marmariyey oo la duugduugay oo dibicsan lagama rabo ninka waxaa laga rabaa jir adag baa laga rabaa oo tababaran oo marmaran oo seedo iyo muxdido iyo ya laakiin waxaa weeyaan waxay la odhan jiray warqaddaa jeexaysa dadka idhahdaan qofka ay leeyihiin waa nicmaysan yahay waa iska makaraysa ay dhahaan xaashidaa warqadda ka jeexay ayaa gacanta ka jeexaysa hadduu ninku sidaa noqdo warqaddanuu saa u rogayaa ay farihiisa jeexdo oo dhiig ka soo dayso dee lama rabo ninka markaa waa in layska daayaa laakiin iyadu xaaraan maaha xariirtaa kalena sida aad nin wada maqasheen wixii baahi loo qabo ee baahi keento ayaa laga maaragtay ayaa laga banneeya qof baa dhaxani baa dilayso dee wax kale oo huwadaba waa waay aan xariir ahayn waa huwan karaya kii cadhada qabe xanuun unbaa dee qaba cadho iyo waxoo dabeedna isagaa la yidhi waa ka dawa xariirta ka dawa marka xoogaa marka xurima libaasu alxariiri wadahabi calaa dukuuri ummatii wa uxila liinaasihim nebiga wuu qabtay dahab iyo xariir ayuu midna bidix ku qabtay midna midigta muxuu yihi taa haadaani xaraamun cala rijaal xillun lilinaas dumarka waa u xalaal dahabka iyo xariirtu raggana waa ka xaraam xurima waa la xaraameeyey libaasulxariiri xariir in la xidho iyo wadahabi calaa dukuuri ummati ummadayda kuwooda laba ee raggaa xaaraan bay ka tahay wa uxilla waa loo xalaaleeyey liinaafihim wakadalika saasoo kale u ahaaday ataxallii isku qurxin bidahabi dahab la ysku qurxiyaa isaguna xaraamun cala rijaal ragga xaaraan buu ka yahay oo ma bannaana ninkii inuu kaatum dahaba xidho ama saacad dahaba walow haba ahaado khaatamkaasi biqadri caynljaraadati bahashan ayaxa la yidhaahdo isheeda isha in leeg haba ahaado khaatamkaasi marka falaa yajuuzu lirajli khaatimu dahab walow kaana qaliila biqadri caynljaraadati ibnurajab baa kitaabs ku qoray taana waa laisku waafaqsan yahayoo wax khilaafa kama taagna walaa yukrahu lama karaahiyaysto lubsulkhazi xariirtii in la xidho alladii xariirtaasoo yashuubuhu lwadaru dhogortu ay la socoto gaaleemada geela aiga adhiga dhogortiisa oo shaalalkii iyo haddii maaragtay uu ka samaysan yahay dhogor iyo wax xariir ay isku jiraan waa la xidhan karaa wa yakuunu lwadaru wabarkuna uu ahaanayo akara mid badan oo ka badan xariirtii ayib wakadalika alcutaabiyu cutaabigaas wuxuu sheekhu lam yatadix macnaaha waqad baxastu canhaa kaiiran falam ajidha muddo badan baan baarbaaro waaye laakiin waxaan u malanaya ma idin qoraya idinku ataabi idin qoraya mise qabaadi buu qoraya utaabi alcutaabiyu wuxuu sheekhan leeyahay waxaan u malaynayaa inay tahay qabaadi alqabaadi qabaadi buu idin qoraya qabaadigaasi waxa weeyaan waa jamcu qubiyatinoo qubtiyatin qubtiyatin marka wa hiya iyaabu biidun riqaaqun tucmalu fii misr masr baa lagu sameeya kaannaha mansuubatun ila alqibdi qolada qibdiyiinta inay samayn jirto loo nisbeeya laga yaabaa marka adigu cudbi iyo xariir isku jirta wey iyo qazi isku jira iyaduna waa iska bannaan tahay buu leey waxaa kaloo iyana afar farood haddii ay marada ku jiraan afar faroodoo Eh, xariira iyana dhib ma laha qaala raximah llahu tacaala walaa yajuusu ma bannaanaa jaclu suwari eh, eh, sawirkii jaclu suwari sawiradii in la yeelo fi iyaabi maryaha in sawiro lagu sawirto ma bannaana walaa yajuusu ma bannaana jaclu suwari sawiro fi iyaabi maryaha in lagu sawirtaa ma bannaana oo rag iyo dumarba waa ka xaaraan suurad noole ama aadami ama bahiime waxay doontama ahaatee inay ku sawirtaan maryaha walmafaarishi iyo gogosha wasutuuri iyo daahyada wa sawirkaasina maa kaana wixii ahaaday weeyaan calaa suurati xayawaanin xayawaan suuradiisa wixii leh weeyaan walaa yajuusu ma bannaana jaclu suwari sawiro in la samaysto fi hiyaabi maryaha in sawir la yeesho ma bannaana sawirkuna horta wasuwar jamcu suuratin wa suuratu huwa iyo lwejhu warasi weeyaan waa wejiga iyo iyo rasi inama suuratu alrasu sawirka hadduu madaxu go-an yahay inta kale dhib ma leh faidaa qudica arasu haddii madaxa laga jaro lam tabqa suuratu wazaala canha alxukmu wlxadiii abi hurayra radi allahu canhu qaala istaadana jibriil cala nabiy sal lay slam jibriil baa nebiga ku yidhi makuu soo galaa faqaala udkhul soo gal buu idhi faqaala wuxuu yidhi malaku jibriil kayfa adkhulu wa fii beytika satrun fiihi tasaawiir aw sitrun fiihi tasaawiir sidaanku ugu soo gelayaa iyadoo guriga uu kuu suran yahay daah sawir lihi fa imaa an tuqdaca ru'uusuha in madaxa laga gooyo ow tujcala laga dhigo bisaadin gogol yuutaw lagu dul istaagayo fa inaa macshara almalaa'ikati laa nadkhulu beytan fiihi tasaawiir annagu haddaannu malaa'igta nahay guryaha sawirku ku dhegsan yahay ma soo gallo maba soo gallaba haddii laakiin madaxa la gooyo sawir maaha madaxa haddii la gooyo sawir maaha oo xaadiis baa ku soo aroortay inaanay sawir ahayn marka sawirka in guryaha la dhigto ma bannaana wa huwa maa waa wixii ahaaday calaa suurati xayawaani almuraadu bilxayawaan kullu dii ruux waa wax kastaoo naf leh ama ha hadlo ama yaanu hadline oo xayaatada laga soo qaatay xayawaan min alxayaati baa laga soo qaatay marka waxaa soo gelaya insaankii xayawaankiisu cunayey shimbirihii wax alla wixii maaragtay naf noole ahaa nolol lahaa axaadiisteeduna aad iyo aad bay u badan tahay marka waxa soo gelaya sawirada albamka ku jira albamyada soomaalag ee guryaha albamka inoogu jira waxaa laga ogolyahay oo qura suurada kuugu dhegan baasaboorka ama bitaaqa shakhsiya id idinkaadhka ama de tan liiska gaariga aad ku wadayso meelaha kambaniyada adduunyadana waxaa jira meela aanad gelaynin bitaaqad baa lagu samaynayaayoo biaaqadana sawirkaaga kudhig mal halkiinaba waa laga bilaaba iminka ardada ma la siiyaa maaragtay markay gelayaan iskuullada iyo jaamacadaha iyo biaaqad yar oo macnaha sawirkaagina ku dhegsan yahay qofkii markuu shaqaale meesha ka yahay haddaad meesha ka shaqayso kamaniga ka tirsan tahay sawirkaagii oo ku dhegan sariir ku dhegan oo qoorta weliba kuu sudhan oo aad muujinayso baad la soo gelaysaa qasab baa lagaaga dhiga dee waa daruura taas laakiin waxaa la rabaa hadhowto markuu gudagalo meesha dee inuu hoosta gashado wixiisa bidaaqada yaro hoosta u gashado salaadana aanu ku tukano isagoo macal qaar baad arkaysaa markaad eerboodhada iyo meelaha ay marayso isagoo bahasha halkan ugu taalo sawirkiisana ugu yaallo oo sawiran buu isaga sawirkiisa wada tukanaya hada xaraam qarso markaan iska qarso waxaaga oo jeebka gasho laakiin waa sidaa untay saraha iyo baasaboorka iyo aydhinkaarka iyo mooyaane sawirkaasi kii gacanta lagu sameeyey kii la qoray kii gacanta lagu sawiray kii kamarada lagu qaaday ee wax lagu shushubay ee maxaanku dhahdaayey dabeedna la geeyey waxaasoo dhammiba waa sawiruun sawir waa sawir anigu madii tvgeeyan wax ma garanayo qaabkiisa isaga qofka inta loo sawiro wax mayaa lagu shushubay talo isaga oo lagu taxmiidiy ila bahalkan waa iminka marka laguu soo saaraya sawirka haye kaba darankaas kaba daran kaas subxaan allah kaba daran kaas kaasuu kaba daranoo laba xaalaaba salaadii iyo masaajidkii ilaahay iyo buu soo galay so waaba xidhayba saadu kaasu waaba halis buu ku jiraaba midda kale qofkaa had iyo jeer meesha ku sawiran mid waxay had iyo jeer soo qaataan nin magac leh oo ama kubad ciyaara ama magac kale leh dabadeedna kaasi waaba mucadam mar hadday mucadam noqoto culimadu waa ka sii daran yahay mucadam mar hadday ninka weynaynayso oo aad ku sidato khumayni qaar baa khumayni sita mogta sawirkiisa ama halkan ugu dhegan yahay ama caynka khumayni sheekh aad weynaynayso aad jeceshahay madaxweyne aad jeceshahay aad u oo halkan ku dhegsatay isagoo weyn oo ku jira maaragtay citaar oo saa loo qurxiyey waaba ka ugu xaaraamtiisu ay ashaddu xaraamanay mid baa wuxuu yidhi waxaan u soo galay mid kuwa ismaaciiliya laahdo oo qaldan oo khuraafe ah oo iska gaalo ah islaamkana sheegta baa sheekhoodii buu i baan halkan ku dhegan dukaan weyn bu haystaa wi ganacsade yaanu soo galay anna waan garanayaa bui kan meesha ku sawiran wxya markaasaan ku warkana ma heesaaba saa u egay intuu xanaaqay no hisbadishegon waa ilaahay buu i markaas aadna ya waa ilaahay buu hadda maaragtay siduu ula weynaa ninkaas siduu ula weynaa waa kaas marka kuwaas mucadamka ahe la weynanaya waaba kuwa ugu sii daranba kuwa ugu sii daran weyan kuwaas marka xaaraan wey mar haddii suuratu shamsiya ay e, wejigeed uu muuqdo oo wejigii uu maaragtay marka la yidhahdo ina suurata shamsiyata mila duhuuri ilwejhi fi lmar'a qaar baa waxay idhahdeen waa maraayadoo aad iska eegtay oo kale waa maraayadoo kale aad iska eegtay maraayadoo kale maahae daawa lagu shushubaa waa la sameeyaa bahal qolof baa lagu dhejiyey bahal baa lagu dhejiyey jurmigaasay leedaha waa sawirkii halkaa yaalla marka waa xaaraam weeyaan xaaraam loo beriirayaa weeyaan qaala raximah llahu tacaala lianna nabiya sala allah alay slam qaala nabigii allah ayaa yidhi laa tadkhulu lmalaa'ikatu malaa'igta ma soo gelayso beytan guri guriga oo fiihi suuratun suuro ay ku jirto waa xadiidka muttafaqun calayhi weeyaan waxaa kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam min xadiidka ibni cabbaas wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahayo leh kulla musawirin fi naar kullu musawirin fi nnaar mid kastaoo musawiraba oo wax sawiraba naarta la gelinaya yujcalu lahu bikulli suuratin sawaraha nafsan wa tucadibuhu fii jahannam subxaan sawir kasta oo u sawiray naf baa laga dhigayaa dabeedna jahannama ayaa lagu cadaabayaa ka xadiista kusoo aroortay aad iyo aad buu badantahy xadiis fara badan wey ka halis bay ku jirta arrintaas ayib qaala raximah allahu tacaala walihtiyaaru sida la doortay sida fiicane atahatumu kaatumaysi weeyaan in la kaatumaysto fil yasaari bidixda in kaatuka la gashado weeyaan wa in takhatama hadduu kaatumaysto filyamiini midigta haddii uu kaatuka gashadana falaa ba'sa dhib ma laha walihtiyaaru sida la doortay attakhatumu weeyaan waa kaatumaysi fil yasaari midigta xale bidixda kaatuka la gashado marka sheekhu markii hore wuxuu soo yidhi ma banaana wala takhatumu buuna yidhi oo waxauna yidhi xata alkhaatami walow biqadri cayniljaradati dahabkii isaga waa soo dadafeeyeyoo dahab in kaatun laga dhigto ma bannaana markaasuu haddana yidhi walihtiyaaru sida la doortay adtakhatumu in la kaatumayste weeyaan filisaari bidixda halkaa waxaad ka fahmaysaa kaatunka fidada ah, ama bahashan lacagta la yidhaahdo kaatunkii laga samaystay inuu sheikhu ogol yahay khilaafna waa u jiraa oo culammadu waa isku khilaafeen laakiin sida masaladaa ka raajixay waxa weeyaan inay bannaan tahay culamada qaar waxay idhaahdeen waa sunne qaarna waxay idhaahdeen waa mubaax qaarna waxay idhahdeen waa karaahiyo qaarna waxay idhaahdeen waa xaraam qolada tiri waa karaahiyo ama waa xaraam adilo la cuskan karo ma haystaan laakiin qolada tiri waa sunne iyo qolada tidhi waa mubaax labadaasu iyagu adilay haystaan ubaax waxa ka dhigaya nabiga calayhi salaatu wasalaam kaatun buu xidhay oo markii hore kaatun dahaba buu xidhay dabeedna waa uu tuuray wuxuu yidhi man laa khalaaqa lahu fi laakhirati kan waxaa maaragtay dahabka xidha mid aan aakhira nasiib ku lahayn ka isagaa waa tuuray markaasuu dabeedna kaatun wuxuu samaystay fida ah ayuu samaystay oo xidhay saxaabaduna saasoo kale waa ay xidheen oo waa ay ku daydeen kaatunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam isagaa sidan jiray dabeedna waxaa qaatay abubakar dabeedna waxaa qaatay cumar dabeedna waxaa qaatay cumaan ceelkii la odhan jiray bi'ru ariis buu kaga dhacay cumaan kaatunkiisii intaaba waa haysanayey marka khaatunka ama sunne ama mubaax ayuu noqonayaa takhatumka fidada in la qaato laakiin ma bidixdaa la gashanayaa mise midigtaa la gashanaya horta la yskuma khilaafsana in faryarada la gashanayo fartaa faryarada in la gashanayo ama ta bidix ama ta midig taa yadaa khilaafsana laakiin teeba in labadoodaba la gashan karana laskuma khilaafsana iyada wanaql nawowiy raximah اllahu tacala alijmac cala jawaasi اtakhatumi fi اlyamiini wa jawaazihi fi midigta in lagu xidho iyo bidix in lagu xidho inay labadaba bannaan tahay ijmaac ayuu ku soo guuriyey sheekhu walaa karaahata fii waaxidatin minhuma wa inama ikhtalafuu fi lafdali keebay isku khilaafeen marka adilada qaar waxay sheegaysaa nebiga alay sla slam markuu xidhay inuu midigta gashaday oo kaana fii yamiini aaniyan waxay dhahdeen de waa quruxo midigtaa u baahan de midigta adiga waxay quruxa midigtaa ku fiican hadii wax lagu xardhayo oo ama magac iyo dikri wax lagu qorana dee iyada bidixba loo dhoweyn maayo tani waa tii musqusha tan baa dee yaa iskale wixii wanaagsan oo fadli badan culamada qaarna waxay idhaahdeen maye bidixda ayuu ku xidhay oo baa sheegaysa bidixda ma garanaysaa culimmada waxa ay inuu kaatun samaystay unbay culimmadu isku waafaqsan yihinoo axaadiista ku ansaxdaye axaadiista sheegaysa bidix buu ahaa iyo midig buu ahaa xoogaa sanadadooda waxbaa ku jira sidaa daraaddeed kii aad ku xidhataaba dhib ma laha waxayna u badan tahay in maaragtay midigta lagu xidho haddii marmar bidixda lagu xidhana dhib ma laha insha allahu tacaala marka ibnu xajar alcasqalaani wuxuu ku kulmiyey wuxuu in kaana almaqsuudu haddii ujeeddadu tahay min atakhatumi kaatunka haddii looga jeedo azinatu isqurxin falyamiinu afdal midigtaa ku fiican wain kaana haddii looga jeedo lilkhatmi bihi wax lagu shaambadaysto oo culammadii hore iyo dadkii hore kaatunkoodun bay wax ku shaambadayn jireen hadday shaambadaysi tahayna fal yasaaru bidixdaa wanaagsan buu yidhi liyaxsuna sidii u wanaagsanaado tanaawunuhu bilyamiini wallaahu aclam adigu dhib ma labadoodaba kaad ku kaatumaysa walihtiyaaru sida la doortay oo imaam axmed baa laga wariyey oo sheekhuna waa xambaliyi markaa saasuu kuu leeyahay walihtiyaaru sida la doortay atakatumu kaatumaysi weeyaan fil yasaari bidixda la gashado kaatumka wain takhatamaha haddii uu kaatumaysto filyamiini midigta hadduu kaatumka gashana falaa baasa walaa yaxilu u xalaal maaha liaxadin qofna u xalaal ma aha waa raggii weeyaane an yajura inuu jiido thawbahu maradiisa khuyalaa'a kibir dartii inuu u jeedo khuyalaa'a isqaadqaad waa badaran kibir walaa yaxilu xalaal maaha liaxadin qofna xalaalu ma aha an yajura inuu u jiido sababahu maradiisa khuyalaaha isqaadqaad manaa kibir waa isla midkoono alkhuyalaau bidambi lkhaa'i almucjamati wa kasriha maca fatxilyaay huwa albaan weyaan waa kibirka walkibr walicjaabu isla weyni khaala rajulu khaalan wakhtaala ikhtiyaalan idaa takabara weyaan waaya iyo wa badran markaa iska cadfu tafsiir bay noqonaysaayo labadoodu isku macnay noqonayaan marada inuu kibir shullaha dhigo oo u jiido waxa weeyaan ma bannaana taa iyadahay ma bannaana ka waran haddii aanu marka kibir dartii aanu aanu shullaha u jiidin taasina ma bannaana qawlka raajix ah waxa weeyaan daruuro wixii aan ahayn inay maradu ay canqawga ka hoos marto ragga uma banaana izrat lmumini waxa weyaan ilaa nisfi saaq waa ninka muminka guntigiis waxa weyan wuxuu ku dhammaadaa ilaa iyo dhudhunka bartankiisa int labada kacab baa laga soo bilaabaya ilaa halkaa guntiga kubka bartankiisa ayuu ku dhammaanayaa markaa waciid baa ku soo arooray iyaaka walisbaala fainahu min almakiilati baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan kaaga digayaa inaad maaragtay marada hoosaysiiso oo kacabka ama gaadhsiiso ama dhaafiso waayo waa kibir buu makhiilada ayuu ka mid yahay had iyo jeer marka laba ciqaabood baa ku soo aroorayoo maa asfala min alkacbayni fa huwa fi nnaar wixii maaragtay ka horeeya hooseeya marada wixii ka hooseeya sideedaba labada caqo wixii ka hooseeya naarta ayay gelayaan waa kabiiro weeyaan qofka laakiin maradiisa u jiida maaratay khuyalaaa u jiidana laa yanduru llaahu ilayhim yowma alqiyaamati walaa yusakiihim walahum cadaabun aliim waxaa ka mida saddex waxyaabood afar waxyaabood oo qofku ilaahay aanu eegaynin waxaa ka mida u jiido marka culimmadu waxay leeyihiin dadka waxaa jira yani ra'yi laga soo guuriyey culamada qaaroo imaamu shaafici horta waa laga soo guuriyey waxa la yidhi haddaanu u jiidin kibir dartii aanu u jiidin dhib ma leh lakin waxa le imam shaafici kama ansixin laakiin axmed bin xambal ayaa riwaayada laga soo wariyey haddii aana kibir dartii aanu marada hoos ugu dhigina hoosun isaga yar dhacday dhib maleh laakiin qawlka waa laga raajixsan yahay waayo laba masalo oo kala duwan weeyaan masalada markuu qofku kibru jiido darteed ciqaab baa loo sheegay sida axaadiistu sheegto laa yanduru illaahu ilayhim weeyaan ilaahay ma eegayo naxariis kuma eegayo qofka kale ee weeyaan maradiisu ay canqawga ka hoos martan ah isagana fa huwa finnaar waa laba xukunoo kala duwan marka laisku xambaari maayo masaladana waxa weyaan haddii xukunka iyo sababtu ay mid tahay ayaa xamlulmutlaq cala almuqayad la sameeyaa sababta iyo xukunka hadday labada shay iskaga mid yihiin ayaa xamlulmutlaq al almuqayad la sameeyaa laakiin haddii xukunkooduu kala duwan yahay oo midna la leeyahay waa fi naari midna leeyahay ilaahay eegi maayo waa laba xukunoo kala duwan saas daraaddeed in maaragtay marada uu qofku hoos u dhigo oo kacbiga hoos uga dhigo waa xaaraam weeyaan waana kabaa'irkii ka mid tahay hadduu kibir datii uga dhigayana waxa weeyaan taasi dee iska badaa iyadu waaba laa yanduru llaahu ilayhi maradaa loo dhigaya ha noqoto qamiiska macawista go'a shaalka ahe la jiidayo surwaalka isaguna kabaha dul saaran ee dhulka maraya iyo wixii kale ee dee loo soo jiidaba waa sidaasun waa sidaa daayib markaa dadkuna waa iska fudaydiistaanoo wuxuu ku leeyahay haddaad marada kor yar qaaddo oo canqowga gaadhsiiso waa muawac bay ku leeyihin muawac marka dadki waxay kala samaysteen wax la dadkii u kala qaybeen muslimiintii muawac iyo iyo qof caadi ah ma taqaanin muawac wadaad wadaadki waxaad mooddaa in isaga diin gaaraad leedahay adigu xaggaa ubax marka haddaad marada yar kor soo ah, maradi yar kuu faydaan muawac bay ku leeyihin isaguna shulluhuu dhigaya xaragadiisu yani ceeb wuxuu arkaaba ceeb buuba arkay haddaan qamiisku dhulka soo maray sidii dumarkii marka waxaan wax shayddaan baa ku shaqaysanaya sidaad aragteen shayddaanku wuxuu yidhi dumarka maryaha laga dhigo soo maydaan arag dumarka eh, gaalada maradii waxay u joogtay halkee halkaa labada loobay geysatay ah, labada loobay geysatay oo halkaasay geysatay halkana waa garan yar bay sidataa raggiina waxaa la yidhi waa ceeb inaad kor soo yar qaadaaye kabaha buurhka dul saarnaado ama ha ka hooseeyo kowdhe halkana ilaa halka kan shaarkaaguna gacmadheera ha noqdo halkan xidh qoortana ayay ku muuqanee waxaad mooddaa isaga gabadhii in isaga la yidhi xijaabo ma aragteen nagtiinka iyo halkan iyo halkan iyo halkan way isku taagayaayo isagii waa kaas waa jiq iyadiina iyaduna waa inantu waa inay iskhafiifisaayo kubkeedu waa inuu muuqdaa gacmaheeduna waa inay muuqataa timuhuna waaba inay muuqdaan waaba ceebde hadday wax saarto qoortiina waa inay muuqataayo ilaa halkaa iyo halka garan yar iyo intaasunbaa le way kukaa dhagdhagdhagdhag wa kukaa marka sidaasay iminka waxu socdaanoo waa shaqadii shayddaankaoo iska cad weeyaan o ad arkayso shaydaankaabaa yacnii shaqadiisa ay tahay oo liibdiya lahumaa maa wuriya minhumaa canhumaa min sawaa'atihima miya yanii dhibta koowaade u sameeyey wuu qaawiyey aadam iyo xaawo markii cuqubadii maarata halkaas ka socota ayb walaa yaxilu uma xalaalahaa liaxadin nin uma xalaalahaa an yajura inuu jiido awbahu maradiisa khuyaalaaha kibir dati iyo bataran qooq inuu u jiido haddii aanu u jiidinna maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi naari naarta weeyaanoo isagana waa saas oo kale marka labada xadiisba mid walba sisa loogu camal falayaayo man jara awbahu khuyalaaa lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaamati xadiiskaas wuxuu yaallaa man an yajura awbahu khuyalaaa wa baran ka kalena kacbaynka iyaga ka waran ilaa waxaa le wixii kacbayn ka hormareen culamadu qaar waxay waa xaaraan qaarna waxay idhaahdeen maya waa iska mubaax qaar waa karaahiyo halkaas ka saareen laakiin kolleyba kacbiinka inuu ka hora maaha isaga laftiisana in la saaro maaha marada wa iyaaka lizaari fa isbaala lizaari min almakiilati wa allaha laa yuxibu almakiila wa dukhuululxamaami xamaamka gelitaankiisii jaa'izun waa u bannaan yahay lirijaali ragga ayuu u bannaan yahay bilmayaasini gunti ay ku galaan guntiyadii asaatirati ee asturaysay wa yukrahu waa u karaahiyo linisaai dumarkii waa loo karaahiyaystay ilaa min cilatin xanuun mooyaane iyo waxaajatin baahi meesha la xamaamku waa meel biyo kulul laga heli jiray oo musqulaheennan caamka ah ee xamaamka la hadda suuqu ku yaalla markaa waxaa lagu diyaarin jiray biyo kulul iyo saabuuno iyo adduun baa lagu diyaarin jiray markaa qofku si fiican buu isugu soo maydhi jiray markuu meeshaa u tago adduunyaduna dee iminkan balliballigan maaha inay qasabadahan gurigi walba ku jira ee saabuunihii oo kala duwan iyo shaambooyadii iyo wixii iyo adigu haddaad xataa biyaha kulaylaysanayso iyo wixiiba ay diyaar yihiin may ahayn xamaam oo biyo kululays baa laydhahdaayo biyo kululays halkaasaa kulul iyo waxyaabo urta layskaga jaro oo kilkilooyinka iyo qof dadku waa soo shiiri jiray dee berigi hore magaalo joogto oo aad haddaad dondaalka ka xamaalanayso oo hilibla tahay oo kalluulla tahay oo meelaha suuqa ku jirto oo maanta oo dhan shaqaynayso oo biyo yaroo dee makil yaroo lagu shubto waxba ma tarin marka waxaa loo baahnaa marmar meel biyo kulul iyo adduun iyo dhir iyo laysku nadiifiyo lagu samayn jiray weyaan marka halkaa dadku waa isugu wada imanayey meelo wada asturano dhaadheerna ma ahayn ninkii waxa laga yaaba qubaysanaya qaarkiisa sare inaad aragto oo biyiis ku shushubaya oo saabuuntiis marmarinaya dumarkuna xaggana ka soo gelayaan waa isdhexyaaca meesha noocaasee reer magaalnimada noocaas ka jirto ayaa la yidhi waa u bannaan tahay raggii gunti wacan inay ku galaan iyagoon cawradoodii aan muujinayn dumarkiise waa u karaahiyo haddaan dani qasbin wa dukhuululxamaami xamaamka biyokululaynta meeshii biyokulullaysada ahayd gelitaanka ay raggi galaan jaaisun lirijaal raggii waa u bannaan tahay daayi wayukrahu waa loo karaahaystaa linisaai dumarka inay cudur geeyo mooyaane xanuun iyo nifaas bay kasoo qubaysanaysaa wasakh badan waa sidaas marka inay gabadhu meel kale oo aan gurigeeda ahayn dharka ku dhigto uma bannaana ilaa daruuradaas inay timaado mooyaane bilmayaasiri guntigiiba ay ku gelayaan raggu asaatirati ee maaragtay waa mizarunbaa lagu jamciyey mayaasiri ayay ku gelayaan ayib dumarkii laakiin uma bannaana ilaa min cillatin xanuun mooyaane waxaajatin iyo baahi marka baahidu hadday timaado iyo xaajadun hadday timaado waxaweyaan karaahadii way tegaysaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wsal allah wsala wbaarak cala nabiyina muxamed